يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان مركا waxa weeye inta sare dadku fahmayo ee aan isleeyahay wala fahmi kara ee cudurada maxaa dhacay ku dhaca xididka ugu fara badan kaa muruqa ku dhaca kaa inanka inoo gaara afrika u gaara ee xoqadaha ku dhaca ya kuwaas weeyaan inta ugu fara badan sida loo ilaalinayaana waa sidaa idiin sheegay aad socotaan cuntada beddeshaan daayetka waxa loo yaqaana yacni cuntadeennii hore aad ku noqotaan يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وبعد إخوتي الكرام caawa waxaa marti sharaf inoo ah oo inala jooga adictor moxamed xasan yuusuf oo ah ubadkeennii ku tacliimay waddankeenna gudihiisa toddobaatanaadkii oo arday iskuulkii sare sheekh ka qalin jabiyey cahdigii toddobaatanaadka markii dambena eh, ka helay scholarship eh, dalka turkiga wakhtigaas uu secondariga ka baxay hal arday baa turkigu u ogolaaday inay siiyaan soomaalida tacliinta caafimaadka arday badanoo uu ku jiro ayaa la tartansiiyey ardaygii koowaad ee ku guulaystay buu noqday maxamed xasan ee darajadaas iyo inuu iskuulka aado turkiga iyadoon hal qof oo soomaaliya joogin ankara ayuu tegey wuxuu ka bartay eh, digrigii koowaad ee caafimaadka wuxuu u gudbay digto eh, digriigii labaad oo ku takhasusay uurku jirta intaa marka uu xasiliyey haddana wuxuu go-aansaday inuu u sabro oo aqoontiisa sii kordhiyo kabacdi wuxuu haddana bartay eh, qalabka ina hor yaalla iyo wadnaha ayuu ku takhasusay eh, wuxuu imtixaankiisii ugu dambeeyey ku galay oo lagaga qaaday jaamacad ku taalla ingiriiska halkaasuu ka soo qaatay shahaadadiisa dalalka carabta meelo badan buu ka soo shaqeeyey sida qadar mustashfaha la yidhaha mustashfa melik xamad xamadi ayuu ka soo shaqeeyey muddo dheer khibradiisii iyo waayo aragnimadii uu dhaxlay wuxuu ku soo celiyey dalkiisa iyo ummaddiisa labadii kun iyo siddeeddii ilaa iyo jeerkan maanta ah wuxuu ku howlan yahay inuu ka caawiyo walaalihiisa soomaaliyeed ee uu la dhashay ee dhibaabaha ka haysta iyo mashkiladda wadnaha ka haysata in badan oo haddayna hor fadhida iyo in badan oo shaashadda ka daawanaysaa markay wejigiisa arkaan way garanayaan waa xaqiiqatan laa usaki cala allahi axad waa nin dhakhtaro aada u naxariis badan ummaddoo dhalina ay uga markhaati kacsan kacday inuu yahay nin sifadaa leh markii ugu horreysay aan ka dalbannay inuu wax naga sii aqoontiisa oo intaasoo sannadood soo waday xaqiiqatan maya iguma celin markiiba markaan idhi masaajidka calimataan baan cashar ka wadnaa aqoontaadii bay nala gashay waxaan rabnaa markaa inaad aqoontaada wax naga siiso markiiba wuu ajiibay maxamed xasan jasaahu llahu khayra haddii aad xasuusataan dhakhaatiirtii hore ee aan dalbannay way inoo yimaadeen masalada aynu inta badan xooga saaraynay waxay ahayd maskaxda ma suurtagal tahay in masaabiir laga soo guri karo ama midiya laga soo guri karo ama baca oo xashiishahoo haddii alla ka dhigo cidiya iyo tima ay ku jiraan laga soo guri karo doctor gabose oo wada taqaaniin oo mutakhasis ku ah maskaxda jimcahan jimcihii ka horreeyey si fiican buu inooga dhaadhiciyey inaanay masaladaasi wax suurtagala ah aslan aanay ahayn eh, in badan waxaa ka daawateen youtubeyada niman haddii aan la yidhaahdo dajaaliina ah oo khuraafaadistayaal ah oo hantida ummadda ku xalaashanaya sixir baan dadka ka soo guraynaa oo odhanaya wadnaha ayaan baca xidhxidhan oo haddii alla ka dhigo masaabiir iyo waxay ku jiraan baan wadnaha ka soo saaraynaa ama cidiyaan wadnaha ka soo guraynaa ama haddii alla ka dhigo midiyaan wadnaha ka soo guraynaa ama xashiish baan wadnaha ka soo saaraynaa dadka kuleh oo indhasarcaad u dhigaya sidaana adduunkoodii ku xalaashanaya diin ahaan halkay taagan tahay islaamnimada iyo diintu waxay ka qabto waan ka soo hadalnay marka maadaama ay halkaa nala gashay waxaan eh, go-aansaday inaan haddii alla cilmiyan in aynu u qanacno in arrintan ay raggaas ku shaqaysanayaan ama ummadda islaamka ah ay haddii alla idhaha adduunka kaga cunayaan inaanay aslan wax raada lahayn maantana waxaa inoo martiyaa doctoorkeennii maxamed xasan yuusuf wuxuu horta inooga warrami doonaa wadnahan iyo shaqada uu inoo qabto innaga shaqada bini-aadmiga uu u qabto iyo mucjisaadka ilaahiga ah ee maadadan yar ku duugan xaqiiqatan waxaa la odhan karaa wadnuhu waa ijiinka ugu kartida badan leh adduunyada ijiin la dhaqaajiyo waa ijiinka habeen iyo maalin aan la baktiinin ilaa intaad ka dhimanayso waa ijiinka haddii alla ka dhigo noloshaada oo dhan waraabinaya baahida ay leedahay waraabinaya wey waa ijiin maxaanku idhaha awooddiisu ay aada iyo aada u sarrayso xajmigiisuna uu aada u yaryahay waxay yidhaahdaan qof kasta oo bini aadmi ah wadnihiisu wuxuu la egyahay isaga tantoomadiisa gacantaada markaad duubto intay la eg tahay buu wadnahaagu la egyahay xubinta intaa la eg ee cid kale oo xubnaha kale oo dhani waa lamaanayaal bay u badan yihiin laakiin xubintaasi waa madi haddana timahaaga ilaa cidiyahaagaa laga rabaa inay sakan sakan in ka yar ay dhiigga uga bedelaan dhiigga uga bedelo habeen iyo maalin uu shaqaynayaan marka waa system ilaahiya oo siduu u wada shaqaynayo argagaxyo yaabku dilayo sanuriihim aayaatina fi alaafaaqi wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu alxaq maanta waxaynu dul joogsanaynaa xubinka intaa la eg tantoomadaada la eg iyo siduu noloshaada u badbaadiyo ilaahay xaggiisa waxaa haddii alla yidhaahdo inoo qaadaa dhigi doona doctor maxamed xasan yuusuf jazaahu allahu khayran kusoo dhowow dictore jasaaka allah khayr sheekh maxamed ismaaciil waa sidaa uu sheegay adduunka iyo jirka bini-aadankaba xubinta ugu qiimo badan ama ugu qaayo badan ee qofka bini-aadankii aanu ka maarmaynin number one-ku ama ka koowaad waa wadnaha gacantan waa lagaa jari karaa midood ku shaqaynaysa adin baa kaa go-aya midood ku shaqaynaysa il baa kaa go-aysa midkaad ku shaqaynaysa sababkaaga mid baa la jari karaa ood ku shaqaynaysa maskaxaada bar baa la jari karaa ood ku shaqaynaysa laakiin wadnaha kalama jari karo waa xabad haddii uu istaagana nolosha way istaagaysa maskaxdu hadday istaagto nolosha way soconaysa caloosha hadday istaagto shaqada joojiso way soconaysa xubin kasta oo bilaa-aadanka ka midii ah hadday istaagto wuu shaqayn karaa laakiin xubinta keliya ee haddii uu istaago saddex sekend saddex sekend waa saddex saariya kow labo saddex mar afraadka shanaadka waa dibata allah ku naxariiso marka waxa weeye xubinta ugu qiimo badan ee saddex saaniyadood shan saaniyadood waa saani yani waxa weeye seconds ilbiriqsi aan laga maarmayni waa wadnaha cajaa'ibka labaad waxa weeye xubin kasta oo ka mida ah jidhkii waxay leedahay waqti ay iska nasato ama ay hoos shaqadeeda u dhigto oo ilaahay ugu talagalay xubinta aan iyadu marnaba ama hurud ama soco ama fadhi aan jidhka bini-aadankii ka maarmi karaynin waa wadnaha shaqadiisa waayo wadnuhu wuxuu siinayaa waa sidii sheekh maxamed sheegay waa mashiinka ama baawarka ama warshadda kala fidinaysa ee jidku wuxuu u baahan yahay siinaysa maskaxdaa dhig u baahan maskaxduu diraya keliyaha u baahan keliyahuu diraya maxaana dae caloosha iyabaa u baahan iyo sambabka uuu diraya jidhkaagan biniaadanka ee dibadda ayaa u baahan xubeeha dibada oo u diray yacni xubin keliya oo oxygen la-aan oxygen waa hawada aynu ku noolna imika halkan aynu wada noolnahay aynu neefsanayno boqol kiiba koob iyo labaatan ayaa ku jira oxygen ku jirta bersentka ama boqol kiiba koob iyo labaatan baynu ku neefsanayna halkan haddii ay shan merid waayo jidhku xubintaas waa baktiyas maskaxdu waa baktiyas keliyuhu shaqayn maayaan xubin shaqaynaysaa ma jirto markaa si aanay xubnaha jidhka bila aadankii aanay u shaqo waayin ayaa isagu afar iyo labaatanka saacadood daqiiqadiiba wuxuu ku shaqaynayaa toddobaatan ilaa boqol laakiin averagku ama iskucelisku waa toddobaatan yani daqiiqadii kale toban toddobaatan jeer buu garaacaya raacaya wadnaha gub gub gub gub aan marka waa maxay waxa weeyaan haddii aad daqiiqadii uu garaacayo toddobaatan saacad kudhuf saacaddii ku dhuf waa afar boqol iyo labayaa afar boqol iyo labaatan soo maa hadaad ku dhufata labiyo afartan marka waxa weeyaan ku dhufo markaa saacad labiyo toban saacad ku dhuf afartan saacad ku yacni waxa weeyaan balaayiin balaayiin aan ilaahay magaala cid kale xisaabin karaynin ayaa inta aada nooshay u garaacay hadaad lixan jir ku dhimanto ama toddobaatan jir ku dhimanto ilaa iyo maalinta aada dhalatay ilaa iyo maalinta aada dhimanayso wuu shaqaynaya wax kasto xubin kasta oo baktidaana ugu dambaysta ayaa xaguu qofku ka baktiyaa wadnaha wadnaha istaagay maskaxdaa istaagtay waad hawadaa istaagtay lankaska yani maxaa dhada neefsa istaagtay caloosha istaagtay xubinta keliya iyadu markay istaagto lolani qofka aasa waa wadnaha wadnuhu muxuu yahay halkuu ku jira wadnaha soomaalidu inteena badan qaar baa kulanay wadnaha xanuunaya i yimaada halkaa ku xanuunsan halka halkaas bartaasay xanuunaysa wadnihiibaa khaasi ah mid kale halkaa ku xanuunaysa bartan baa xanuunsa halka halkaas wadnihiiba ay kala go-aan mid war xaguu ku jiraa wad ko ta kale miisaankiisa waa inti kana imanka waa dee waa wax weyn loola soo waxeeya laakiin qofka sidii sheekh maxamed sheegay waxaa lagu qiyaasaa xubintu inuu jirku leegay qofka tatumadiisa yacni saddex boqol oo gram saddex boqol ilaa saddex boqol iyo konton gram wey gebigiisu ma kilogram ya maaha xataa half kilo maaha kilo nus maaha hilibka nus kilo hilibasi odrons <laughs> isaga waa saddex boqol oo gram keligiisu haddana saddexdaa boqol iyo gram haddaad weydo saddex boqol oo gram akhria lagu diray khalaas waxaa weeyaan waa socota laakiin waa maxay halkaa bidixda naaska hoostiisa ayaa meesha centerka ama markiska qofka bini-aadanka grafitiga marka le grafitig waa maxay waxa weeyaan jaadibiyadda ama waxaa loo yaqaano maqnaadisyadda waa meesha centerkaa wey yani waa maka oo kale maka jirka adduunka bilaadanka maka ayaa santarka halkana santarka ayuu ku yaala waa daily tiran yahay ilaahay wuxuu ugu talagalay xubintaa in la ilaaliyo waanu ilaaliyin waxyaalo badan buu ku ilaaliy xagga baa laga ilaalinaya xagga danbaa laga ilaalinaya xagga hoosaa laga ilaalinaya muruqa ugu weyn qofka bini-aadanka waa ganaca waxaanu naqano dhiyaafragma ganaca xagga hoosuu kaga qabsanya u ilaalinaya waxaa ugu adag waa qafiskan ama waxaa weeyaan maxaa ladahayay feeraha iyo maxaa ladahay sakaarka oo loogu talagalay murgayaa kasii ilaalinaya marka waxa weeye xaggan dambe cuntada meesha ay marto isofagiska iyo maxaa ladahay xaggan lafdhabarta ayay xaggana ka ilaalinaysa yacni dhan kastaba sidii qofka aanu hadday wax khatar ugu dhacaan ama halkan lagaaga dhufto budh ama agga dambe lagaaga dhufto ama agga laga dhufto kuma abaya orta kuwa soo jijabi wey waxa dhan soo dhaaf marka dambe sakakaale wey marka waa ilaahay wuxuu ku talagalay meel inuu ilaaliyo uu yaray o marka waa maxay haddii aynu wadnaha eegno oo yar yahay oo halkan ku jira waxa weeye intaa yar ayaa afar iyo labaatanka saacadood iyo daqiiq kastaba uu ustuujinaya istuujinayaa dhiig buu tuurayaa meeshii looga bahnaa buu tuurayaa marna daali maayo marka marka aynu eegno wuxuu leeyahay ilaahay ugu talagalay muruq waa muruq wadno meeshana aragtaan waa muruq adag muruqa ugu adag buu ka mid yahay haddaad istiraahad markaad jeexa si gool oo jeex jeexa kala maysa adagta inaad jeexdo muruqa siduu yahay muruqyaa ilaahay ugu talagalay waa saddex muruq oo saa rab baa la hahdaa saas ugu dahaaran oo sidaa oo mid u shaqaynayo dhexdhexaad horisontal yani sidaa mid sidaa u shaqaynayo midna uu dib u shaqaynayo yacni markuu wadnuhu istuujinayo maaha un saa uma yidhaahdo waxa weeyaan waa istuujis oo sidaas u tuujinayo iswareejinayo xoog ahaanta muruqyada ku wareegsan marka waxa weeyaan haddaad istiraahid adkee oo jabi jabin kari maysa ilaahuma ilaa ilaa daad xoog kuwaaysa mooyaane waa murqa ugu adag bukami marka waa maxay waa waxaa ilahay ugu talagalay inaan waxba gaadhin waayahay sidaan ogsoonahay xididaa ka baxa xididaa soo gala xididaa waraabiya oo isagoo waraabinaya oo aan mar kastaba dhug ku soconaya marirkii shan litir oo dhiiga ayuu tuuraya waa midhibki gun waa shan litr shan litr waa aka hor yaala waa litr litr shan litr markasta tuuraya xaggan u tuur xaggan u tuur xaggan u tuur meel kasta jidhka saa u socona hada waa midhibka keliyaha marka waa maxay waa shaqadaa isdabajoogaa wado ayaa qaarna afar baa jirka yani wadnuhu waa afar qeybood oo waaweyn oo haddaan iminka aragno ilaahay si lagu tala horta kuwana waa kuwa muruqa ugu weyn intaan soo taaban xididka ugu weyn ee ka baxa garka wadnaha la yidhaahda garka wadnaha wuxuu ka baxaa maxay waxa weeyaan wadnuhu ka baxa waa xididka halkaa maraykan ay leeyihiin waxa weeyaan wadnahaygii baan taabanayaa ee gum gumtaa ayaa waa kaa wey waa xididka wadnaha wey waa garka wadnaha wey markay leeyihiin maxaa dhahda garka wadnaha ku dhufasan ma yadaan kuwan meelaha ku jijiro yani waxa weeyaan waa kaa ya waa ka xaydka ugu weyn tuuray kaasi dareemaya marka kaas dha waa wadnihii waa xaydka ugu weyne ka baxa ay markaa dareemaya oka marka waa ka ugu weyn marka mid kalaasna ka baxa oo xayd isna weyn oo maxaa aday samubkaasna tag kanu jirkuu tegaya maskaxdu tegayaa kelihuu tegayaa meelahaaso dhan waraabinaya kanina isna wuxuu tegayaa maxaa aday wuxuu tegayaa sambabka siduu hawada usoo mariyo uu hawada u gooyo marka waxa weeyaan isdaba joog weeyaan oo joogto ah oo wareega oo aan iskuuladii ku wada dhiganay badankeenu weeyaan oo marnaba tamaynin marka muhiimku laba waaweyn iyo laba hoose iyo xidido ka baxa iyo qaar xagga ka soo galo waaweyn halkan ay kaas soo gala oo dhiigga keniyo ka yimaada ayaa jira adduunka waxaa ogaataan cudurka dilaaga ah ee number oneka loo dhinta waayo waa cudurka wadnaha adduunka oo dhan number oneka dilaaga ah ee adduunku u dhinta waa cudurka wadnaha cudurka wadnaha number oneka xumaadana waa kee waa xididda yaryar kuwa yarar kuwa mataqaana kuwa yarar waraabiya wadnaa wey waa kuwa yarar xididada saddex xidid weeye mid halkan mid halkan iyo mid bidixda midig bidix iyo mid dhexe waa kuwa yaryar waa millimetris millimetr ma garanaysa yani waxaa inta lagisho aan arkarin imika duhurkii waxaan ka soo baxay mid aanu xididkaa xidhmay kaasaa xidhmay kaa iyo kaa labadaasaa wada xidhmay ya waa millimetris bahasha yar aad ku furaysaa xinjirta yar ee aada ku fujiraysaa bawaairka yaraad gelinaysaa arki maysa dirqad kuga arkaysa diri dirqi waa midnimo ay ku arkaysa kaasaad gelinaysaa gelinaysaa socodsiinaysaa kuwaasaad tegaysaa xinjirtii owday oo dee milimitra milimitra ayaad kasii deynaysaa ad gelinaysaa wanaagsan imaka makankayn boqolkiiba boqol wanaagsan waa xinjir yar waxa weeyaan arki indhahaaga dirqad ku arkaysa taasaa xidhay xididka iska baddaa wax kale yani waxaa sheekh maxamed sheen uu leeyahay yani cediye iyo jibani iyo waxbaa galgalay iyo waxaas khuraafa waa xataa millimitr yar halkaas ama eer eer waa hawo hadda waa hawo hawada ilaahay haddaa ay marka aad gelinaysa ay ku siibato ay tagto xididka waa dhimanaya istaagaya xamasa iska wax kale xinjir yar ama haween yar baa gashay waa socda qofku istaag wadnuhu istaag shaqayn ma intuba dhimanaysa meeshu keliya dhimanaysa marka waa maxay xididadaha yaryar ee maxaa ladahaya yaryar aragtaan ee saddexda waaweyna ee waraabiya wadnaha wadnahan soconaya waraabiya ee dee shaqaynaya waraabiya ayaa haddii wax yari sidaa uu xidhmo oo idiin sheegaya milimeterka ara xidhmo oo waxa loo yaqaano colostrolka ama waxaa loo yaqaana yani eh, xaydha oo kale oo kale oo yaro intaa leeya xiidka yaraa xidho ay istaagto waa ka istaagaya wadnaho dhame intaas dhan baa dhimanaysa shaqayn maayo marka waa number one adduunka uu qofka bini aadamka u dhinto number two waa kansarka iyo keliya iyo maxaa maxaaratay eh, ria ama laba loo yaqaano sanbabka cudurada ku dhaca iyo kuwa marka waa maxay kaas ayaan xamilaynin iyadoo intaanet ilaahayna wuxuu ugu talagalay markuu caafimaadka ku siinayo inaad ilaaliso laakiin macal asaf adduunkan aynu ku noolnahay maanta oo jirka dadka bini-aadamka waxay isu geysteena ayaa waxa ah xididka yara intaa leeg ee halkaa maraya ayaa waxay sameynayaan in ay sameeyaan wax xidhaya oo cunaan maxaa ka mid a ah sigaarka sigaarka qofka cabbaa xididkaa yar haddii uu galo qiiqaas wuu akumulad garoobayaa wuu ururayaa ururayaa ururayaa ururayaa colestrool buu noqonayaa colestroolku sii qaadayaa waa xidhmaya adigu subaxii lahayd soo gadaba inaad xabad sigaara qaadato daaqadaada ku afuuf toban sano wa ka bad daaqada wa ka aragto wabaa ka arki mayso ya marka waa maxay waxa weeyaan waxyaalaha ciladeynaya waxaa kamida ah, siyaarka dhiikarka kamida ah, isla dhiikarkan aynu meel kastaba waxaan aynu cunano ee maxaan idhadaayey cunto xuma iyo socod la-aantan aynu wada fadhino ee uu qofku naaxayo ayaa jirkii bini-aadanka ahaa kii waraabinayey xididkii waraabinayay dhiigga tuurayey ayaan tuuraynin dabeetana meeshu waa dhiig beelaysaa dabeetana wadnaha dhaawacmaya dabeetana qofku waxa weeyaan cudurkii wadnaha ayuu qaadaya maxaa kaloo ka mid a ah, waxaa halkan xidhaya waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano colostrolka colostrolkuna sidaynu ognahay adduunyada meesha number one-ka ah ee qada waa fast foodkan ama cuntadan hambergerkan iyo cuntadan la shiilaya iyo ee saliidda leh ee la cunayo ee aynu inaku maanta casriga u haysano ma garanaysaa waxyaalaha adduunka maanta jamciyadda wadnaha u qaabilsan ee ka dhexaysa waxa ay leedahay ma garanaysaa cuntooyinka mediterraneanka cuna yacni waxa weeyaan bariga dhexe cuna cuntooyinkiisi waa maxay waxa weeyaan cuntooyinkan inaka cuni jirno qamaantidaa iyo garowga iyo fasuulyadaa iyo maxaa dhahayay cuntada baalkale iyo kuwaas weeye kuwa saytuunka iyo nsl kuwaa cuna baa la leeyahay adduunkiibaale marka meel kastaba ay mareen mareen mareen ay soo noqdeen inakuna maanta haddaad hudlada waaweyn tagto tiraadadisi garow askaraa lagugu yeeraya arxaa laohanana kamid garowe meesha garow waa cuntada hayna baasha waan haynaaye cun baasha labaatan dolarna bix dabeetana waa maxay xiidkii baa xirmay dabeetana shan kun dolar ka qaado iyo furahay labaatan kun turkiya geeyahay labaatan kun oo dollar marka waa maxay waxyaalaha aynu inaku ka tagnay ee aabbayaasheen ay cuni jireen iyo inaku aynu u lahayn hiddada waxa weeye cuntooyinka anta waxbana koosgarayna waxbana laba kun saddex kubaad ka cunaysa labaatan doolar ka cuni maysa meel kastaba yaalla waa cuntada nadiifale kaas kaa cholestroolka cunaya waa kaa xirbaya ogsoonaadn oo qofba qofku ka lacag badan yahay ka cholestrool badan yahay ka wadnaha ka ka wadna xun yahay ka miskiinka faqiirka garowga cunaya maba maba xumaadaba wadkiisu maba xumaado wadniisu waxaa ii yimaadeen waa qaar giddigood <laughs> waxaa adii adduunka o dhan bade waxa weeyaan bahal u baahdeen baad cunaysaa olstrool baad cunaysaa waxbaad qabanaysaa halkaasay tegaysaa maxaa ardayay dabeetana waa maxay waxa weeyaan operation sameeyahay qalay socodsiiyahay wadnihii baa xirmadayay wadnihii baa daciifahay wadnihii baa xirmayay sababtoo ah, wax ilaahayba aan waxyaalo badan oo inaku ayn lahaan jirno wanaagsanaa aya labaad inaku waynu lugeyn jirnay anoo aan garanayaa jaamca labiiyo todobaatanki baan garanaya marka la dhigisayey dhagaxla dhigay waxbaan ka mid aha kuija jaamca dhagaxa dhigay hawlaaga ah, ayaan ka mid aha anigu inta halkaa luqeydan ilaa dambi luqlugeyn jiro ya gaarina ma jirinba basir baa jira basir waxaasi la keeni jira odayaashu noocankaas nin kastaba oo lugeyn jira maantana waxaa tiraa imaka waxaan gaadhayaa inta calaamataan ka tago waxaan gaadhayaa dhe dhakhtarka weyn dhaweey aad qaadanaysa qofna socon maayo socodku waxa weeye ka wadnahan kuu hagaajiya ee shaqadiisa badiya ee jidka maxaaragtay dhiigga wareegiisa socodsiiya ee dhiigga wareegiisa uu gaadha saa darteed waxaa laleeyahay war exercise sameey exercise wax kale maaha waa socda waa socda wey yani dhiigga wareeji wey kana caawi wey minirkiiba toddobaatanka jeer sidaa leh istuuraya caawi weeyaan soco marba markaad ka dambaysaad socotana jidhkaagu kala baxaya wadnahaagu uu kala baxaya xididkaa kala baxaya xitaa haddii aad maxaa day xididkaagu boqolkiiba konton xidhan yahay ama boqolkiiba afartan xidhan yahay oo aad socoto waad ka qaadi kartaa waad socodsiin kartaa socod baad ku socodsiin kartaa dawooyin fara badan oo aynu u haysano in maxaa day wadnaha furaan oo wadnaha loo qaato ama dhiigkarka ay dejiyaan ogsoonow socod aad socoto iyo cuntadaada ood hagaajisaa boqolkiiba boqol ka ayaa ka badan taxonayo dawooyin fara badan oo baaxamishar adduunka dee adduunka waxa weeyaan kabaniyaal baa haysta inta laguu sameeyo hamberka meel kasta magdano lagaaga furo ayaa xagga hoosena waa qoran samostatin qaata tii colostrolka goynaysay qaata halkana waa cun kana aan kaa siiyo marka xaggana waxaa lagaa siinaya colostrolki xaggana waxaa lagaaga iibinaya maxay statinki dawadii waa lagaaga iibinaya waxa weeyaan kabaniyada adduunka u qaabisa ee waxaan sameeya marka waa maxay waxa weeyaan inaku soomaali ahaan waxa weeyaan caadadeennii hore socodkoonnii hore maxaan raday cuntadeennii hore haddii aynu soo celinno dhiikarkuna wuu yaraanaya oo ah kawadnaa xidha sunkurtuna way yaraanaysaa oo ah kawadnaa xidha sigaarkana haddaanu iska dayno waa kii wadnaa xidhayo isna waa caafimaad oonu ka helana haddaynu soconna caafimaadka kahela marka wadnahan cudurkiisa ku dhacay qaar waa kuwa number one-ku waa kaa ku dhaca maxaaa xididada yaryar adarkasaan maalin kasta haddana aanu ku furno intaas oo kun oo qof malaayiin u dhimanaya adduunka malaayiin baa u dhinta maalin kastaba hadda waa malaayiin mar keliya maalintii keliya ayaa u dhintay sababtaa waa maxay waxa weeyaan wadnaha yar ee kuu shaqaynayay ayaad kharibsa markaa xididkaa marka laga soo tago muruq buu leeya baa idinku ihi waa muruq ilahay ugu tala muruqyada hadduu isna cudur ku dhaco muruqii bamgaraynayey ee maxaaradaay istuurayey ee dhiigga tuurayey dee wuu jilcaya yani istuuri maayo dhiiggiina tuuri maayo mar haddaanu dhiiggu tuurina dhiiggii gaadhsiin maayo maskaxdaadiiyo wadnahaagii kelyahaagii waxaagii gaadhsiin maayo markaa cudur baa qabanaya markaa kuwaasna way farbadan yihin oo duriga ka mid ah iminka mycardats baa la lahahdaa iminka waddankana ku badan yihin waddankeenayna muruqan kan marka laga reebo dee iyagu xirbaya isagu waba dee adduunko dhan buu ku badan yahay laakiin kan muruqan isna waa virus baa inta badan u badan iyo wasakh baa u badan inflamatryga infectionka ayaa u badan kaasna muruqa wadnaha ayuu ku dhacaa kaasna ku badan yihin marka waxa weeyaan haddii muruqaaguna markaa uu xumaado muruqu waa dabcaya markuu dabcana muruqii loogu talagalay inuu tuujiyo oo sidaa yidhaahdo isna tuujin maayo dabeetana cardiomyopathy wax loo yaqaano ama myocarditis wax loo yaqaano ama muruq oo dabcay muruq oo xumaaday oo aan tuuraynin ayuu noqonay dabeetana dhiiggii baan tuuray qofku <sighs> neefta ayuu kuula imanaya ama laabta ayaa xanuunsa oo dhig baan gelay ayuu kuula imanaya marka muruqaasna haddii uu cudur ku dhaco waxa weeyaan ista maxaa wadankeenna waxaa ku badan oo adduunyada kale laga qaaday waa muruqa qaybiyaasha ku dhaca qaybiyaashu waxa weeyaan afarta qeybiya dhowr qaybiyaanu leenahay haddana wadnaha kala qaadno wadnuhu waa caynka ah markaan kala goyno waa laba sare iyo laba hoose waxaa u dhexeeya kuwa cadcad kuwa cadcadi waa qaybiyeyaasha kuwa cadcadi waa qeybiyayaasha yacnii xaggii sare ee dhiigu ka imanayay iyo labadii hoose ee dhiigga tuuriyey oo iyaguna laba afar u qaybsan laba dhimidig iyo laba bidix wadnuna caynkaa weeye halkaasu ku yaalla waana sida marka midna dhiigga aynu ano waa dhiigga xun midna aynu waa dhiigga wanaagsan dhiigga xumi waa kii bila oxygenka ah ee sama ka yimi maxaa dhahay jirka ka yimi ee wadnaha imanaya ee dambana sababka tegaya ee bila oxygenka ahaa weeyaan kuwaasu isba dhexgelayaan marka maanta ki yaraa yu yimi wuu daloolay maanta ki yaraa yimi wuu daloolay maxaa dalooliyey labadaasaa furan qaybtii midig iyo qaybtii bidix yacni qaybtii oxygenka qaadisay iyo qaybtii aan oxygenka qaadin ayaa isgelaya dabeetana labadii qaybood isgelaya dabeetana ma dhulku sii ballaadho keebaa oxygen leh keebaan lahayn qofku waa daalaya de oxygen maanu gaadhsiinin yani hawadii baanu tegayn saa darteed waxa weeyaan kaasina waa gooni laakiin waxa ugu fara badan ee waddankeena laakiin adduunka laga qaaday waa romatic heart diseases yacni waa romatismka waa qanjidhada wax kale afsoomaali waa maxay qanjidhada caruurta ku da-ay weeyaan weygiina midbaa yimaada nimaa la yimaada wadnahay kaga dhace oo ilmaha yar qanjirkan qanjidhadan aynu xoqadaha nahno waxa weeyaan marka ay xumaadaan waxaan ay infectionka yidhahdaan qaadaan ee ay qaadaan waxay tagaan waxay bakteriyadii wasakda samaysay waxa ay tegaysaa dhigay raacaysaa dabeetana waxay tegaysaa qaybiyayaasha kuwaasay tegaysa kuwa kuwa kala qaybinaya kuwaasoo loogu talagalay inay kala baxaan dhiigu uu tago qoladan tago isxidhaan oo dib u baxo yani way isfurayaan qoladii qaybtiisa labadaasa isfurayaan xagga hoosu tegaya way isxidhayaan xag kala u baxaya maskaxdii baa gaarsiinaysa marka waa maxay qaybiyayaasha haddii ay ku dhaco oo markaa u xumaado isfuri waayaan waxa weeyaan dee dhigma tegaya marka qaar baa caadigu waa afar ilaa lix sentimitir bay iskala baxaan saasay isu baxaan saasay odhanayaan saasay odhanayaan laakiin markuu to qansulladu ay ku da-aan way daxalaysanayaan markay daxalaystaan kuwii kala bixi lahaa ee caankaa noqon lahaa kala bixi maayo maxayse noqonayaan haddaad isra gacantaada ku qabo haddaad markaad qasho aad gacantaada isra kood waa sida qasabada marka dexalaysato soo wax adag ma aragtaan deal soo maaa waa saaso kale yani kala b baalkii jidhkii yaraaye kala baxayay qaybihii kala baxayay sidaa lahaaye dhiigga soconay kale marka allaaniya markaad uu xidhmo aad tiraahdeed maba goyn kartid gacantaada ma baalbaad ku sharas waa inaad keligiisa u jartaa badashada ya sida u taxalaysani waana qaajilada marka waa maxay muhiimku muhiimku waxa weeye caruurta shan jirka lix jirka ilaa toban jirka haddii ay xoqadaha aadan ka daweynin ama ay ku xumaadaan waxa ay tegayaan wadnaha dabeetna kuwaasay xorayaan dabeetna waa in laga bedela bishiiba mid baan diraan isku soo bedel marka la isku celceliyo bishiiba qof diraa oo markuu sagaal iyo toban jir labaatan jir yahay shan labaatan jir yahay kusoo baxsa oo xormaya yaraanaya yaraanaya yaraanaya yaraanaya yaraanaya xormaya markaa taa dee adduunka talaal baa la siiyaa adduunka yurub ma jiro waxaas oo aniga professorka ii dhigayey oo aan conference ugu nimi ayaa nin fransiisa markaa ayaan isugu nimi conference istanbul dabeetna markaasuu yihi markaa aran ka socday turkan ka socday markaasuu ku yihi eh, wax ka timi adigu axmed anaa ku jira ag ka timi masaan ku yiri soomali markaasuu yihi waa dhowr sagaatan dhowr sagaashan afar sagaashan markaasuu yihi ah ma haysataan romantic hardisiiskii yacni ma haysataan xoqadihii caruurta ku dhici jiree tegi jiray maxaan idhaahayey wadnaha qeybayaasha ma haysataan aniga waxaa ugu dambe wax noogu dambe kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo kontonkii baa noogu dambeysay buuri waa france waa fransiis isagu jamciyadda france ka markaasaan idhi ha haysanaa waa badan yahay markaasuu yidhi france waxaanu weynay kuwii dhigeynayay dhakhtaradii dhigeynayey eh, maxaan idhaahayey wadnaha iyo dee ardayda dhiganaysa waxaan tuslaan weyne yani wax ku dhacayba romantism wuxuu ku dhacay halkan oo la qaliya waan weyney midmid baa ka yimaada bu i eh, north africa north africa waa maay waa libia iyo maxaan dahay eh, meelaha carabta ka yimaada oo noo yimaado france yimaada kaasaan isugu daydhnaa bui markaasaa waxaa la siiyaa oo jaamacado dhan baa loo xadura maaa loo diraa oo la dhahda nin baa yimi ka yimi africa oo xidhan iyo bahalkaasi kaale aragta leh ya inakuna maalin kasta halka ka buxa ya marka waa maxay waana la bedelaya waan wa marka romantisamkaasi qanjirka wey laakiin maaha jara waxyaalaha soddon sana dhowr iyo soddon sana ka shaqeynaya adduunka maan arag xoqada la jiro anugu qoladii jaraysa yaanay maqli laakiin waxa weeyaan ma arag wa maxaa ladahay jara lama jaro waayo hadaad madaxweyne yihahdo maanta soo daaya dadka waxaa laga wixii o dhan fasaxa taga caawa wada qayla taga bada ya somaali dhuma tagsa dameesha geli soo maa kan waxaa meeshii waxaa qabanaya maxay meeshii bacteriyadii gelaysay jidhka biniaadamka ilaahay wuxuu ku talagalay meel difaacada ah halkan oo no ha geli ma geli karto iyadabaa dhimanaysa xumaanaysa ilaa marka uu xumaado ee la legdo ee uu baaboo ee aad antibiotica samayso qawaaniin baa jirta adduunyada lagu jiro lama jari karo laakiin waa maxay dee waxaa la siiyaa tallaalo xaruurta in la siiyo wey tallaal ka hortegaya oo inuu xumaado oo uu sameeyo ka hortegaya marka tallaalka iloba ilow waa in la siiyo wey marka waa maxay kaasna wuu inagu badan yahay kaa qeybayaasha ku dhaca na wuu inagu badan yahay marka xididadii iyagu xirmayey waxaanu kala mid nahay adduunka kale yurub baanu kala midnaho maraykan baanu kala mid naho sidaa wada dhimanaya baynu u dhimanayna xididka inoo xirmaya muruqa wadnuhuna isna waa inaga dhexeeya laakiin maxaa inoo dheer inaka waxaa inoo dheer maxay maxaa inoo dheer qaybayaashan oo ah in tallaalkii iyo hajiinkii haajiinku waa maxay waa nadaafa nadaafada binaadamka dee diinta waa wada garanaysaano lanna naftu nis liimaan soo maaha qofka bini biniaadanka waxaa ka horeeya marka hore cadagiisa iyo maxaa laleeyahay cadayda salaada cadayda kana cadayda ma yani waa ilaaliya wey ya cudurka ilaaliya wey waa ilahay ugu talagalay ilahay ku samaystaa ku yihi sidaas samee ya waa wax ajaaiba ah weeyaan marka loo noqdo ad aragto wax kasta oo lagu leeyahay samee xarakada soo salaada ma tukano waxaa imika la og yahay marka aada exersaiska ugu wanaagsani ee bilaaaadanka magaranaysa waa jidhkaaga madaxaaga maskaxdaada oo ka hooseysa maxaa dahay wadnahaaga waa sujuude somalia waay taasundee de waa sujuud waa sujuud maalin kastaba sujuud wey dad maalin kasta sujuudto exersis kale ma baahan ya waxaa weeyana dee waa cibaadada ilahay kugu talagalay marka waama dee soco salaada soc baa lagu leeyahy agga gaarni midhabi kuwa socdaan aanay dhaweeyan soco muddomi ka dambaysay soco lagu leeyahay alkhudwa maxaa loo leeyahy barakat eg waxyaalaha cajaa'ibka waxa ka mid ah, a colostrol colostrolka maxaa ku dilaysa colostrolka waxaa lagu dilaa ee ugu fara badan ee la ogaaday ee kutubta imika qorta imika mooday noqotayba in laga qoro fasting fasting waa maxay son imika malaayiin kitab baa lagu qoray oo wadnahan xinjirtan xidhay ee aynu leenahay imika intaasoo malaayiin baa lagu bixiyaa wuxuu saad ugu hortagaysa ma garanaysaa baarsoon dee ya kolestroolka iska da halkan inaguna dee hal kilo brisa marku ridanaa mogta ama hal kilo baasta mar lagu ridaya dabeetana wuu seexanaya dabeetana waxay tegaysaa maxay halkaas tgs waa ta ugu xun weligeena seexanina ado dee somaali dhan baa seexata ohanaya waaba caadadaynaba inaan hal kilo beri sentan ku ridno dabeetana aanu seexano duur ilaa casrka la seexdo dabeetana wadnahagana wuu seexanayaa kolostroba ku dhacay ya waxa weeyaan maaha yareeya de rasuulkeena gorma nagu yihi yareeya dee goormaa la yidhi yareeya adduunka imsa sano ka yani waa waxaa la maanta wadnahan yar marka laga hadlayo caafimaadkiisa waxa weeyaan soco baa lagu leeyahay cuntada yare baa lagu leeyahay deed rasulka saddex jeeroo meelaa meelahaan qaadan soo maa cuntada yare baa lagu leeyahay waxaa kusugnaataan qofba qofku ka fadhi badan yahay qofba qofku ka bowran yahay qofba qofku ka sigaariico badan yahay qofba qofku ka cunto badan yahay wadnahana oo qaxan badan yahay taa kusoonaad intaa socon kartaan socda wadnahaaga hagaagaya jirkaaga bini-aadanka ah isagu waa sistamka qofka bini-aadanka uu u qaybiyo wey haddaad doonto inaad saacato sideed saacadood waad seexan kartaa haddaad si sidii asxaabtii laba saacadood seexana waad seexan kartaa haddaad doonto inaad lugayso maka iyo madiina siga lugaysana sidii asxaabtii waa saga lugayn karta haddaad burcaya hergeysiga waa saga lugayn karta taas waa qofka bini-aadanka daaqaddu ku daayay adaaqa qofka bini-aadanka wuxuu samayn karaya marka waa maxay waa jirkaaga waxaad barto wadnahaaga waxaad barto waxa aad samaynaysaana caafimaadka wuxuu ku jiraa caafimaadku kuwa a idiin sheegay marka waa maxay waxa weeyaan cuduro kale ku dhaca oo kuwan ka baxaya oo cuduradan ka baxaya ku dhacaya oo xurmaya oo maalin kasta aan dirno isna waa maxay isna waxa weeye qaar romatism ka yimi iyo qaarba maxaa la ku dhasheen bacaruurta ama qaar lagu dhasho martaba kugu soo baxayaba marka waa maxay haddii aanu israano maanta kasha ka saameeya oo ka hadla waxa weeyaan waxaan yar waxaad baranaysaa sideed sano toddoba sano ayaad baranaysaa kawdhi sababtuna wax kale maaha waa waxyaalaha qofka bini-aadanka uanu ka maarmaynin oo cudurkiisana aanu ka maarmaarata dee in laga ilaaliya ah caafimaadkiisana in la ilaaliya ah weeyaan marka ehm, inta aan doonaya jaran ahaan salaada nagu soo dhufood leedahay waxa weeyaan socda cuntada yaraysta bunida iska ilaaliya biyaha badsada haddaa aada dhigilkarkna kuma soo dhowaanayo sankurtuna kuma soo dhowaanayso haddaad socoto oo aad lugayso telefishan qaar baa iga wadiyo yidhi oo subaga doctor subagii aabbayaashay waxaan cuni jirnay waxaan dhahay eh, ehm, subag bay qaqac odhan jireenoo bilaal subaagu cabi jirayo waxbana muu noqon jirine xaggaad ka keenteen waxaan dhahay eh, subagan iyo sonkortan subagana leeyahay way fadhiisanaysaayo wadnahay samaynaysaayo arda waa runta waa run baan ku ii aabaa wal socon jira awgaa wal socon jira bilaala subaga mooyaane galaan subagana way cabi jira lakin de intuu socon jiray intaas oo kilomitr iyo intaas oo dhaan iyo intaas oo geel iyo intaasuu wadi jiray toban subag hadduu caba mooyaane hadduu labaatan subag cabana energy ba isu badasa isaga isaga bitrol ba u bahan ya lagu shuba inuu subag badan soo cab u bahan yahayba subagno energy ku siiya soo maogid waxa u badan energy ku siiya waa faadka waa subag lakin adigu maaa samaysa dalinyara tahay intaji baa ta waa fadhi afartanka saac calooshira kaasoo dhacday baan kuui ma hadda hadaad gaarsa gabaad gaarsa gaari maysidi haddaad bilaa haddaad in yar intaa leed cabto nasuuqiyada cabto uqiyada kuwa garanaya garanaya haddaad nasuuqiya cabto waxaa dhahday ku istaagaya xuraya baan kuui de mama soconaysidba marna gaariad ku taagantahay marna waa fadhidaa marna dhaweeyaad u diranayso marka waa maxay waxa weeye muhiimku waxa weeye ha la socdo hana ilaaliyo sakorta ha la yareeyo dikrina ha yareeyo labada cadcad waxay yidhahdaan dadka wadnaha dhakhtaradu labada cadcad iska ilaaliya labada cad waa maxay waxaa weeya sankorta iyo iyo milixda labadaas iska ilaaliya inaku milixda waa yaraysanaaba soomaalida de hore milixda in yara ku darsana mooyaan lakiin gaaladu dushay kaga darsadaan khudrada dusha kaga darsadaan cunto dusha kaga darsadaan marka milixaas ma wanaagsan marka iska ilaaliya intaad milix ka carri karta ka sankorna inta iska ilaalin karta iska ilaali inta socon kartana socod marka waxa weeye inta sare dadku fahmayo ee aan isleeyahay waa la fahmi karaa cudurrada maxaa dhada ee wadnaha ku dhaca waa kaa xididka ugu fara badan kaa muruqa ku dhaca kaa inanka inoo gaara africa u gaara ee xoqadaha ku dhaca ya kuwaas weeyaan inta ugu fara badan sida loo ilaalinayaana waa sidaan idiin sheegay aad socotaan cuntada badeshaan daayetka waa loo yaqaano yacni cuntadeennii hore ha ku noqotaan waxyaalaha sida kalluunka oo kale kalluunka adduunka waa meel kastaba waa kalluunka iyo digaaga iyo digrinka iyo kuwa yaryar waxyaalaha yarar dhan baa la cunaa waxyaalaha waa iska ilaaliya <laughs> fiilka iyo maroodiga iyo geela iyo looda iyo kuwa yarar waxa la yihahda bise kanaa idinka sheekeynaya eh? nin ingiriiska london wada joognay baa yidhi oo nin weynaa ayaa yidhi horta saddex ay dhaafto saddex buu leeyahay hay dhaafto saddexna waan ku faani jiray hay dhaafto geel baa lahaa jir markuu wadnihii laga qabtay ee la xidhay ee la furay ee laidhay hilib cas ha cunin geel ha cunin lo ha cunin ari ha cunin waxay horta kuwaas ay dhaafaan maxaad cuntaan rasuul digrin cun digaagka cun kalluunka cun waxaan cuni jirin buu yihi weligeeba aan cuni jirin baa cun waaya horta geeli ha dhaafaan buu yihi mar haddii wadnihi laga qabtay hilibka casa cunin haydha waa dham halkaa ka daabulgeel buu lahaan jiray wabauta haydhaafta buu kow markii dhakhtarkii la dhigay aan dhowr labaatan casho ku jiray mar kastaba waxay tabada islaanti weyneed iska waran beri soo qaad caana soo qaad kan soo qaad islaanti weyneed ina yaroon guursaday maba arag buu yihi mi yarana haydhaafta buu yihi <laughs> taasna haydhaafta buu yihi taydii weynadaan isku soo barbaarnay taasna horta iyadana iyo maxaa dhahay taasna haydhaafto yaa soo saarin jiray hablahii aawa saddexdii hablood lahaa iyo saddex inan buu leeyay inantii faadima ti kalaata maanta tii saddexaada bedesha tii afraada bedesha hablukama qaadan kiinankaamee maqaaxibuu fadhiya uu qaylaya meel buu tegaya war cabdime wallaahi reerkii buu geeyey war cabdime shaqadii buu ku maqlay war cabdime masuul wiil buu leeya rag buu leeyana hay dhaafta buu yihi ya markaa saddexaas hay dhaafaa buu yihi saddexdana mar haddii wadnayna isugu yimi markaa caawa intaasaan kusoo gabagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmat eh, doctore waxaa inta badan aan maqlaa dadka qaarkood in bayteriya lagu rakibo wadnahooda eh, bayterigaa lagu rakibayaana danab buu leeyahay eh, bini aadmiga iyo bayterigaa xidhiirka ka dhexeeya baahida u qabo in yar noo faahfaahay horta baatiri ilaahay inaka baatiri rabaani na siiy idinkama sheekeen layd buu leeyahy wadnuu layd gooniah oo conductionsnama la dhahdo oo gooni ah oo ku yaallaa xagga sare labada qeybta sare xaggaa ku yaala bartaa ku yaala oo imika aan arkeen bartaasi ku yaala oo yar waa baytari ilahay buu tala waa baytariga isagu afar iyo labaatanka saacadood shaqaynaya sanatrdhowr baa lahaa mid kalaa jira oo kaase ilaahay ugu talagalay kaas hadduu wax noqdo ciladoobo mid isna dhexda ku jira ayaa loogu talagalay oo kaas hadduu wax noqdo kan baa gelaya wadnahaaga istaagi maayo kaasna hadduu wax noqdo oo xidada waraabinaya ay noqdaan mid saddexaad baa jira oo isna xagga hoose ku yaala saddexaasa ka tambey ilahay ugu talagalay oo waa la ilaalinaya waxaa waa haddii kale istaagay qofka waa dhimanaya marka waa maxay baytriyadaasu marka ay xumaadaan maxaa xumaynaya boqolaal waxbaa xumaynaya lakiin maxaa ugu badan wadnahan maxaa dhahdaye xididkan xumaaday ee xidhmay ee waraabin lahaa baytrigii ilaahay kuugu talagalay ee soo saarayey xumaado ee uu shaqeyn waayo ayaa waxaa loogu rakiba halkana waan ku rakibnaa bateri wadnihu shaqeynaya wadnihu wuxuu ku shaqeeyaa lixdan ilaa boqol hadduu konton ku shaqeey okay afartan soddon markuu gaadho waa dhacsa labaatan maba gaari karaba hadduu daqiiqadii gob aamuso gob ama istaago saddex saaniyood laba saaniyo istaago gob qofkuu dhacay marka waa maxay si aanu oda dhigibaan gaadhin wadnahaan gaadhin maskaxdan gam kasu dhacaya marka baytarigaasu sababo fara badan badan badan oon ka sheegan karin baa dee xumeeya bayterigaasu marka uu istaago ya ee uu xumaadaan baytari kala gelina oo halkan baanu ka diraacinaa dabeetana generatrc buu leeyahy waa generator yar weeyaan oo intan leeg intan buu leegyahay oo kala jaajaada oo halkaan laga dalaacina halkan baa lagelinaya wire baa la gelinaya wadnaha tegaysa laba wire baa tegaysa aad gelinaysa labada arbaansa dabeetana waa computerized oo computer ayuu ku shaqaynaya dabeetana waad program garanaysa wuu shaqaynaya marka kiisii markuu xumaayo kii ilaahay ugu talagala xumaado markaasaad gelinaysa halkan aan ku samayna kaasuu maxaa loo shaqaynaya marka baterigaasu material kala sheeshaan sida gawaadhil kala sheeshaan ma kala sheeshaan yihiin qaar baa labaa qaar baa berle qaar baa saddexle le qaar baa qaar baa bedle qaar baa nooca kale gogoniya marka qofa baytarku meesha ka xumaaday iyo siduu u xumaaday iyo sababtu xumaaday ku xidhan yihiin meesha la gelinay marka waa maxay waa bayteriga marka kaana gelinaya wuu shaqeynaya marka dee mar hadduu yahay bayteri maqnaadiis buu leeyahy maqnaadiis waa magnet buu leeyahay marka airboordada markaad gelayso kale bahalkan aada la gelaya dadka lagu baarayo kaliyo waa ka mamnuuc warqad baa la siinaya odhanaya ninkaasu halkaa ma mari karo haddii kale de bayterigu istaagaya maaratay bayteriga waa shaqeynaya marka waa bayteriga waa marka kii ilaahay ugu talagalay haddii uu shaqeyn waayo markaasaan shaqaysiinaa oo aada la gelaya eh, bayterigaa ilaahay uu sameeyey haddii koronto kasta aada dhex marto isma taagaya sida doctoorku inoo sheegay laakiin kaa sanaacigii in yaroo koronto ah oo maxaan ku idha danabka ka lumisa haddii uu maro eh, waa cajaayib eh, su-aasha labaadeen doctoorka weydiinaya waxa weeyaan dadka faalishkaa ku dhaca markuu midigta ku dhaco iyo markuu bidixda ku dhaco faalishku labada keebuu wadnaha saameyn ogyahay faaligu ama bidixa ku dhaco ama midiga ku dhaco mabashirta bidix midkaan kaaga dhacaynba lakin faal kugu dhacay oo afartaba kaaga dhici karo ama meel ku haddana faal kugu dhacay oo infrans la yihahdo ayaa jir oo maxaan lahay yarad samaynaya oo qofku hadalkaan hadlaynin ama aanu odhanay lakin u soconay aanu faani qaadan haddana waa faani marka faani waa kala jaajaad laakiin waxaan idiin sheegayaa wadnuhu waa xubinta keliya ee jidhka bini aadanka ilaahay abuuray cudur kasta oo ku dhaca wadnuhu mara wadnuhu taga rumaatadu ku dhaco wadnuhu tegaya hadduu maxaanaa faali kugu dhaco wadnuhu ka imanaya hadduu caloosha ku xanuunso wadnaha waa afeynaya haddii tarar kugu dhaco ama maaa qajiradu ku wadnuhu waa afeynaya ishaa ishaa ilyar haddii lagaa qalo oo asaa tirahdid wadnuhu afeynaysa waayo wadnuhu waa ka waxba controlya siinaya marka waa maxay inta badan wadnaha xanuunkiisa ayaa keena oo xinjir ku tuura halkee ku jura maxaa dhada maskaxda marka sidaan kuu sheegayo kuwan faalika kuwan maxaan ahay inta badan waxaanu siinaa kuwan aanu leenahay waxaa laga bedelay qanjirka waaan qanjirada xanuunay dabeetana romatism baa ku dhacay baa adkaaday kuwaasi qaar badan badan baa yimaada inu yar badalka soomaalka sheekh waa faalik faali baa ku dhacay xaguu ka tegey ka tegay maxaan ahay wadnaha marka had iyo jeer qaanuunka waan aragtan dad kifaara ku dhacay ehelkiina intee qaar badan ba ku dhacay oo dhaktarada loo geeyey wadnaha soo mar baa lagu odhanaya sababta waa maxay wadnuhu ka yimi marka wadnahana faalig buu sameey faaliguna wadnuhu saamey waa musiyaha oo waayo maskaxdii baa odhanaysaa war waan dhiig la ahay bal dhiig la soo gaara dhiig maskaxdaas wadnuhu gurgurgurgur ohanaya cararaya ama dhiigu kacaya maskaxda soo gaar soo gaaraay waa meeshii loo qeedo tegay marka labaduba is saamaynaya alaa ina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb alaa wahiya alqalb halka laga nool yahay rasuulillaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam weligii iskuul ma gelin jaamacadna ma gelin markuu maxamed xasan soo dhammaystay labaatan sano iyo dheeraad cilmiga ayaa wuxuu isku dultaagay alaa ina fi ljasadi mudqa nebi maxamedna weligii qalinya buog ma qaadan jazahu allahu khayran laba saddex su-aalood baa lay weydiiyey doctoorka waxaa lagu soo weydiiyey xoqadaha ma la gubi karaa tallaalkoodase ma la heli karaa waddankeena waa la helaa sidii ay ii sheegeen qaar wasaaradda caafimaadku ay sheegeen laakiin de waxaani inanku waxaa nahay ummad faqiirana adduunka dadka ugu fakirsan waynu ka midna dadka ugu liitana waynu ka midna qofka bilaa-aadanka inanka laba waxbaa qofka bilaadanka laba waxba ka socdaa hadduu labadaa waayo noloshiisa coriri bay gashaa mid waxa weeye asixa hadduu qofku waayo maxaana dahayaa caafimaad dee ummad wada cudur qabta adug bal yaa shaqaynaya dee waa kaas wax wada cudur qabuun wax wada dhintay wyd ummad wada cudur qabta xaggay geenaysaa marka qofka bilaa-aadanka waxa uu ugu horeeya ee uu dee rasuulka iyo dee diintii iyo wax kastaba ayna barayaan waxa weeyaan caafimaadka sixa weeyaan waa caafimaadka ilahi nshee inoo sheegay oo taasoo nadaafaduna dee ay tahay muhiimka ugu dambeeya nadaafada tahay kaasi waa qofka bini-aadanka ee labaad uu ku nool yahayna alcilm waa cilmiga waa tacliimta maanta labada waddankeena ugu liitaana waa caafimaadka iyo cilmiga jaamacad buu ka soo baxay afar satanis ku geyn maayo qaar ba yimaadaan bal composition qora ma shan bir qoraba waxba qori maayo qofka bini-aadankaa waa inuu caafimaadkiisa talaalkiisa caruurta la talaalkooda hygienkiisa public health waxa loo yaqaan yacni waxa weeyaan saxadka caama maxaa rasuulku leeyahay dariiqa ka aladaa can dariiq maxaa loo leeyahy waxa weya qofka biniaadan kale ka da bal ka warka ku kaajiya ka xanaaqaya ka xashi ku daadinaya ka caafimaad ku daadinaya midba qoxo qoxo odhanayo tiba buu qabaa candhuufta adigoo soo maydho guri kii imaad imanaysaa <sighs> waad qaadanaysaa hawadiyo qaadayba bahalkiiba war xagu iga yimi bahalkan de wuxuu kaaga yimi kan agtaada ee maxaa dhadaye candhuufada ku tufay tiibada ku tuftay ya waa sixada caama waxa weeyaan maxaa loo leeya diriqa ha ku kaajin leeyahy saxarada ka daalo leeyahay waa sixati caama waxa weya imanka tiibadu waa ta cudurka ugu fara badan ee ka mid way wareegaysaa tyford tyford tyford tyford tyford bal idinkuwa taga dhaktar kastaba maxaa iyo carruurtiina wada geeya maxay idinku odhanayaan afar waxbay idinku odhanayaan soo maa tyford baa haysa gastrig baa haya odhanayaan soo maa ya infection baa haya wuxuba waa saxda caama <laughs> wuxuba waxa weeyaan public health weeyaan okay fine marka waa maxay waxa weeye in aynu la dagaalano xagga ee tallaalka carruurta la marka inaku waa naloo soo waariday lakin waxaan samaysana ma jirteen de way go-aysaa baa go-aya wixii baa go-aya marka waxa waa la helaa lakin de waa caawinimo waxaan nahay wa taasoo caawa haddaynu tabandhada caawa haddii tabandhan weyno tabandho beran mayno tabandh waana waxaan beranaya ma jirto hadii waxaan kale nasiya talaal nasiya dee horta adigu talaalkaaga marka hagaajiso asxaad hagaajiso wax ka soo baxa adigu is hagaaji soo ma ka labada ku daran marka waxa weeyaan talaalka waa la helaa laakiin u go-ayaa waana wax yarde run ahaan markaynu xaqiiqa isu xansanno waddankeenu faqiir maaha ummad maalin kasta hal milyan oo dollar qaad siisata adduunka ma joogto hal milyan oo dollar yowmiyan la xaraynayo imise warshadood bay eh, ah, rakibi lahayd maarda waalidkii macallinkii wax u dhigayay ilmihiisa wuxuu ku leeyahay ma haysto maalin walbana waxuu ah, cunaya kiilo ma dhaba oo shan iyo soddon dollara marka garowsho ma lihiin ummad faqiira ma nihin ummad maamulka ka xumaaday oo aan jeebkeeda maamuli karayn bayna jeebkeennii baan inaga awood batay eh, doctoorka waxaan weydiin lahaa eh, dhegeysta wuxuuna soo weydiiyey shaahu intee in la eg buu e, wadnaha raad ku yeeshaa ama uu dhaawac u geysta wax allaali w stimulants baan leedaha yacni waa waxyaalaha jidhka sameey sida kafig oo kale kafaayin baa ku jirta shaaha oo kale taayin baa ku jirta yani sigaarka oo kale yacni waxa weeyaan shaahu wax badan ma yeelo laakiin wadnuhu yaro garaaca dad baa wadnaha garaaca yidhahda ii wadnahay garaacaya wadnahay garaacaya wadnahay garaacaya nin baan garanayaa qoladaa imanka eh, wasiirada axaasa meel kasta meel kasta meel kasta garaaca garaaca garaaca garaaca garaac war koofi ma cabta afartan sano maalin haddaanan koofi cabinba oana mid ka turinba daabaan ku maalinta ugu dambaysa shaala waa lamid tahay ka helay laakiin marka students baa la yacni waxa weeyaan wax badan ma yeelo laakiin waxaa la raacsan yahay oo maqaalada badani ka soo qoraan oo adduunyada maqaalo farmay ka qoraan greentiga yacni shaaha ay yidhahdaan greenti cagaarka ah ayaa u wanaagsan wadnaha oo xididada wanaagsan xididadu kala bixiya xididka wadnuhu kala bixinaya xididadan buu kala bixinaya yani kaas wanaagsan maqaalada badan badan badan laga qoray laakiin shaahan kale wax badan yeeli maayo laakiin waxa weeyaan uu yaro dadka u sahlan in maxaarda ay marka hore boodbood wadnahoodu lahaan jiray ayaa marka aad siiso shaah oo kale ama koofi oo kale ayaa marka boodboodi kuleymana isagoo boodboodkuna de waa adduun dhan wey boodboodka wadnuhu waa qayb dhan weeyaan oo qaar xun markaba dilaya iyo qaar de xamilaya u kale leh weyaan markaas wax badan ma yeelo laakiin dadkaasu danyaro boodboodsiya wuxuu soo weydiiyey dadka qaarkood dhiig kar bay yeeshaan qaarna waxaa la yidhaha dhiiggaa hoosu dhacay maxaa farqu dhexeeya labada xaaladood wadnahana saameyn intee leegu hoosu dhacu ku keenaa maantadaasaan jaamacadda ardada maxaa ladaye aan lecture ka ahaa waan u dhegeyey dhiikarka iyo waxyaalo u samey maanta maanta lectureka waxa weeye dhiikarku horta sidiisaba adduunkan aynu ku noolnahay hal bilyan wax ka badan qaba hal bilyan wax ka badan baa qaba dhiikarka dhiikarkuna waa number one-ka jiraaga ah ee wadnaha iyo maskaxda iyo kelyaha same markaa dhiikarka isagu de waa adduun dhan dhowr iyo toban dhiikar baa jira dhowr iyo toban dhiikar baa jira ugu yaraan sideed iyo toban dhiikarboo kala jara jira mid kastana waa goonidiisa laakiin markaan isku soo duuduubno dhiikarku indhahaaguu saameynayaa kelyahaaguu saameynayaa wadnahaaduu saameynayaa maskaxdaaduu saameynayaa qeybayaasha iyo maxaan raayay eh, xididaaduu saameynayaa oo xumeynaya mararkaas isagu dhiikarku waa xun yahay dawana waa in la siiyo waxyaalaha la leeyahay ka tagana waa in laga tago de waa cilmi dhan laakiin dhiigan dhacsan ayaa iyadu su-aal leh dhiiga dhacsani qofka caadiga de idinku garanaysaa qofka caadiga dhiiggiisu waa sideetan ka sare ilaa boqol iyo labaatan baa adduunka adduunka waxyaalaha jira qawaaniin baa jirta adduunka dee aan cili karayn national jorod committee wax loo yaqaanaa jira oo jimceela adduunka waaweyn oo aan laga daba hadli karin ayaa jira oo dhiikarka ku saabsan oo kuwaas waxay yidhahdaan aan cidlo ka daba hadli karayn waxaa leen kuwaas waa siddeetan ilaa boqol iyo labaatan waa caadigiisuba ka sare ka hoosena waa lixdan ilaa sideedan marka haddaad boqol iyo labaatan iyo lixda timaado waa caadi laakiin adigu markii hore haddaad boqol iyo toddobaatan oo dhiikar lahay oo aan dawo ku siiyo oo uu boqol tago ama sagaashan tago oo aan rido qofku horeraya u dhacaya kastaas waa dhiikarkii laakiin waxaa jira dad anu markaan second yeerka ahaa sanadkii labaad aan ahayn ayaa anakaas eegi jirnay marka inan baa aniga aan wada shaqaynaynay inantu waa turkeed marka waxaa dhiiggay iga qaaday aniga ana waan eegay iyadana waa eegtay keedi waxaa sideetan sare iyo lixdan hoose sideetan sare iyo lixdan hoose oh, markiiba arda baanu leedahay second yeer baanu leedahay oh, kii baanu yeedhay daktarkii aanu leeyahay maxaa hayaa sideetan iyo lixdan sano kiina waagu sideetan iyo lixdan buranta odayu fadho dhali maysid siad <laughs> u buuran tahay wahagsantah wa waa sideetan iyo lix kii kale u yeedhay kii kale u yeedhay kii kale u yeedhay caadi waa caadi marka jirka bila-aadanka qaar baa sideed imika waxaa jira qaar aan afar dawo ku controli kara waayey afar dawo yani oo waxaa la risk habartasha baa la markaa yani waa mid adeeg waa mid canaadiya ayaa magaciisa la ydhahda markaa markaa sideed markaa laba boqol buu ahaa boqol sideetan boqol iyo sideetan wadnaha uu saamey waa soo dejiyey dejiyey dejiyey boqol iyo labaatan iyo toddobaatan baan keenay wuxuu tegey kafarmasiga dhiga boqol iyo labaatan iyo lixdan allah ugu dhacaye boqol iyo labaatan war dawada jooji dawadu jooji boqol iyo labaatan iyo lixdan war lixdan ugu dhacaye jooji kii oo kacsan oo maskaxdii saale adaba yimi war maxaa dhacay farmasiga imanta wuxuu ku ihi allah u dhacaye waa lixdan haddeereysan hadgiisa ilaahu mu ahaado sideetan mu lixdan ahaado mu konton ahaado mu afartan ahaado qofku waxay ku xunantay wixiisi hore iyo isagu wax ma dareemi mise dareemi maayo intaas wey taas weyaan laakiin waxaasuu intaasu yahay u dhacsan yahay oo lix ha rumaysan waxaa jira caadi intaan kuu sheegay waa caadi dad buu caadi yahay maha qof kastaba inuu boqol labaatan noqdo qaar baa dhaadheer oo laba mitira qaar baa gaagaaban oo hal iyo bar mitira dadka bilaadanka qaar baa dhega dhaadheer qaar baa dhega gagaaban isku mid maaha dadka bilaadanka qaarba wadnuhuna waa caynka wadnaha qaar baa caynkaasa qaar baa caynkaasa qaar baa caynkaasa qaarba waa si qaar baa sandheer qaar baa sanka wadnuhuna qaar baa caynka way ii diraan wadnaha ku xanuunaya ka qaadaan ana war waxa ilaahay sameeyey saasuu noqday saasuu yaro noqday saasuu noqday ama midig ha ujeedo ama bidix ha ujeedo waa sankaa dheer iyo sankaa gaaban ha hadlin marka waxa weeyaan qofka uun baa laga eegaa waxa uu yahay waxaa su-aasha uu dhaweydiiyey haddaan ka faa'iidaysano ma jiraa dad wadnuhu midigta kaga yaalo halka uu bini aadmiga inta badan bidixda uu ka fadhiyo a ah, waa jiraa waxaa weeyaan kunkii qofka saddex uu kaga jiraa qaar badan baa yimaada adugu midig ku jira bidx ku jira maamed ilahay abuurtiis wey qaar baa caloosha gebigiisu bay isbadaariyihin calooshii xaggan ku jirtay xaggan bay tagtaa beerkii xaggan ku jiray bidix buu tagaa sababkii xaggan wuu sidaarta wadnihii wuu sidaarta khalqiga ilaahay Eh, doctoora qaar baa waxay yidhahdaan markuu wadnuhu hoos fooraro qofku aada uma xiqo oo hadalka aada buu u dheeraynayaa ah, markuu leeyahay sida magooloo kale iyo <laughs> marka ma jirtaa in wadnuhu hoos foorarsado <laughs> wadnaha hoos u foorara waa jiraa oo waxaa la logutululahaart mid sidaa ujeeda waa la yihahdaa oo horizontal hard baa la yihahdaa mid xaggan ujeedana red baa la yihahdaa way jiraan intuba laakiin wax qayle iyo wax hoosu forare iyo wax calaaqad lama laha oo waxa ilaahay sameeyey waa san kala dheer sandheranayano isna kala sangaab nayano labadu waa isku mid hawadaas bay qaadanayaan kana ducaan kan yahay ducaan kan yahay ducaan kan yahay waxaa kaloo jira wadna guran intaa guri maxaa tiri dhasheen doctor maxaa tiri wadnaha wuu guran yahay guran yahay ah maxaa ku dhacay <laughs> maxaa ku dhacay ana qof kuran oo bidix ah. ha ana ma cudur qabaa i maya de kaa kaankaasi ka jiraan dadkaasna waa jiraan eh, wuxuu leeyahay weydiiyuhu eh, laba caruuraan dhalay baa xoqaduhu aada u xanuunayaan eh, dawooyinkan iraabkee la siiyaa ina wax natiijaa ma keeni karaan horta iminka macalasaf yani waxyaalaha ugu fara badan ee waddankeenu dee aan control lahayn waa waxa loo yaqaano madaadal xayawi ama antibiotics ama waxaan lagu dilo dee infectionka iminka waxaa jira dad ii yimaada baa jira oo kaadidu ay wasakhayr leedahay oo aan saddex iyo toban dawo ku dili kari waayo waddanka maalmood waayo wa dawooyinkan la siinayo ee antibiotic ah ee farmasi kastaaba halkaa iraab kaga mudaya waa khalad weyn oo laga geliya ummadda adduunkana maana arag saddex sn sana ka shaqeynaya adduunka maana arag qof halkaa ka jira oo suuqa maryo laga siinay ma anugu habeenka xanuutka qofka afka marku ka qaadan waayo ee jirka ka qaadan waayo ee uu caynkaa yahay ee uu daktarka yahay baa la siiyaa qof socod lama siiyo lakin maca alasaf halkan africa iyo halkan aan joogno ilmo yar ayaa oon waxqabino u baahanun in la hagaajiyo oo xataa milex Eh, byaashadan ay uqoosi jireen ay ohan jireen bidxda oo antisabtig ay samayn jireen amase daweynayso ayaa waxaa la siinayaa halkan siftrason tii ugu dambeysay waa quraanjo aad dhagax ku dishay quraanjo odhan karta maad dhagax ku dil ma dhow wixii yimi waxba ka qaadi mayso waanay badan tahay laakiin adduunka waxaa ka yaalla qawaaniin aanad siin karin laakiin maca alasaf halkan waa sida waxaana waana khalad in la siiyo waa khalad dawo antibiotica oo xoog in la siiyo laakiin kii u baahan dhakhtarka wanaagsan ee markuu arko inay infection taho xun tahay oo aada xun tahay oo malax leedahay oo liyato dee khasab waa la siinaya dhaktarka la dhigaya saana loo siinaya waa la siinaya waa la daweynaya laakiin mid yaroo aada ku filan inaad hagaajiso cuntadooda hagaajiso icekreeka xun ay cunayaan ka dayso cadila-aantan aad ka dayso waxaan kale cunayaan wada wasakda ee cagaha iyo lugaha iyo waxaana ay afka kasoo qaateen ay wadaysa ka dayso oo intaaba ku filneyd ayaa waxaad siinaysaa maal adduunkaba waal sabab zero ka dhigaysa dhagax ka baris oo ma dhow tii kale maray ku dhacdaan ka tare wax marka waa waa khalad weyn weeyaan oo adduunka taasina public healthka kuu sheegayay yacni dawooyin baa jira adduunyada ren ah aan bixin karay imika adduunka ka shaqeynayso m ma siin kartid ma siin kara anigu waa lagu qabsanaya shahaadada keen baa lagu ranaya xaalkeenta marka hore ma ma siin kartidba yani waxa weeyaan waayo ma dhow baanay waxba ka taran wixii loo haya risisna waxa loo yaqaano yani resistant yani waay waxa weeyaan way baranaysaa jirka uu baranaya waxba ka taran mayso halkaasoo caawa inoogu joogaya casharkeenno asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu